subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddoby labaatanka bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saaka barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah duqeymo xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaanka galhareerey ee ka tirsan gobolka galguduud kaasi oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka dhacayeen duqeymo culus saraakiisha ciidamada dowladda waxay sheegeen in halkaasi lagu dilo xubno sarsare oo ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab markaana la duqeeyey goobo muhiim u ah kooxdaasi wararkii ugu dambeeyey magaalada galhareerey ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan taliska booliiska somalilan ayaa war ka soo saaray rabshado ka dhacay magaalada buu buuhoodle ee gobolka togdheer halkaasi oo ay ka dhaceen banaanbaxyo aad u xoogan qodobadaasi waxaynugu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale falqaynta wararka yaa dhulkaan fahamay oo cambaan astaagee barbaari dhaafnay baxyo maqalay if you're heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subax walba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxay duqeymo xoogan ka socdeen deegaanka magaalada galhareeri ee gobolka galguduud ka tirsan halkaasi oo saldhig weyn u ah kooxda al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda howlgallada ka dhacay magaaladaasi ayaa la sheegay in lala bartilmaameysay saldhigyo culus oo markaasi al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen oo ay ka mid tahay oo markaasi la sheegay inuu ka mid yahay halkii ay al-shabaab ku keedin jireen qaraxyada sidoo kale xaruntii ee warbaahineed ee al-shabaab ayaa sidoo kale la burburiyey sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda xalay ayaa sidoo kale waxaa magaaladaasi ka dhacay duqeymo aada u xoogan oo markaasi lala bartilmaamaysay saldhigyo ay magaaladaasi ku lahaayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab ee markaasi dagaalka xoogan ay markaasi e, kula jirto dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegayaa in magaaladaasi ay dhaqdhaqaaq ka wadaan kooxda al-shabaab iyadoona gobolka galgaduud haatan la sheegayo in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay wadaan abaabul xoogan oo markaasi ku saabsan sidii deegaanada al-shabaab ay kaga sug yihiin ay ula wareegi lahaayeen duqeynta xali ka dhacday ayaa la sheegay in ay ahayd mid aada u culus oo markaasi lala bartilmaameysay si al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasi khasaare xooganna uu ka dhashay inkastoo dowladda ay sheegeen khasaaraha nuuca uu ahaa ee dhashay duqeynta ka dhashay waryaheena farxaan axmed cabdi oo markaasi ee duqeyntaasi iyo khasaaraha ka dhashayba ee la socday islamarkaana saraakiisha qaarkood ee la hadlay ayaan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen Ehm, farxan waa mahadsan tahay ehm, degmada galhareeri waa deegaan ehm, ama degmo ka tirsan gobolka nagel waana deegaan istraatiiji ah oo in muddo ah ay maamulayeen kooxda al-shabaab meel muhiimana ah ku yaala todobaadkan markii labaad ayaa diyaaradaha taageera soomaaliya ay duqeynayaan waxaana la sheegay in halkaasi eh, lagu dilay ama lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab iyo sidoo kale goobo ay ku jiraan goobo caafimaad iyo sidoo kale sida lagu soo waramayo goob ay kayd hub aheyd sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliya degmada galhareeri waxaa lagu soo waramaya in halkaasi xalay ay duqeymo culus ay ka fuliyeen diyaaradaha taageera soomaaliya sidoo kale waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay dagaalyahano badan oo ka tirsan ururka al-shabaab sida ay sheegtay dawladda soomaaliya degmadan in muddo ah ayay ururka al-shabaab maamulayeen waxaana la rumaysan yahay inay deegaan muhiim u tahay dhankooda maadaama ay tahay aag ku yaala oo howd ah isbuucii lasoo dhaafay iyo bilaawa isbuucaanba ee xalay u dambeysay duqeymaa ka dhacay marka bal markaad fiirisid deegaankaasi noocee ayuu uleeyahay dawladda oo ah muhiimadda dawladda uleeyahay maxay tahay ulaa waa deegaan istraatiiji ah waxaana todobaadkan ciidanka nise iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ay sheegeen in howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen gobolkan galgaduud gaar ahaan magaaladaasi galhareeri xarunta ugu weyn ee al-shabaab waaye ayna ku leeyihiin gobolada dhexe howlgalkan todobaadkii hore waxaa la sheegay in lagu dilay soddon kamid ah xubnaha al-shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay labaatan kale waxaa kaloo la sheegay in lagu dilay horjoogayaal iyo xubno ajaanib ah sida ay shaacisay hay-adda niso oo warmurtiyeed soo saartay marka howlgalkan xalay wax murjeeda weli lagama soo saarin in inkastoo la sheegay in balse faahfaahin dheeri ah laguma dirin inta uu khasaaruhu gaarsiisan yahay keliya un waxaa lagu soo koobay in jab xoogan la gaarsiiyay kooxda al-shabaab ee halkaasi kusugneed waxa ay muhiimadu leedahay inay tahay xarunta ugu weyn ee al-shabaab lana rumaysan yahay in halka ay kasoo abaabulaan dagaalada ay tahay amaba halka ugu weyn ee hadda magaalooyin ku waaweyn gacanta kooxda al-shabaab ku haray ka tirsan dowlad goboleedka galmudug markaad fiirisid ama aada xog aa raadisay khasaare intee la eg ayaad u malaynaysaa kooxda gaaray dadka deegaankana maxay sheegeen oo dhankooda iyagana khasaare soo gaaray dadka deegaanka ay ku waramayaan in ay jiraan khasaare xoog leh sidoo kale inkastoo aysan weli caddayn balse waxa eh, ay kuleeyihiin jugta ayay maqleen eh, loomana soo dhawaan karo sida ay sheegayaan dadku oo aaga ay eh, wax ka dhacaan markii ama la duqeeyo kale ama sidoo kale waxyaabo kale dhacaanba kooxdu looma soo dhawaan karo balse saraakiil ciidamada xooga dalka ayaa ku warramaya in khasaare xoogan la gaarsiiyey xubno badanna halkaasi looga daay looga laayay kooxda al-shabaab dadka madax bannaan dawladda oo si sax ama arrinta si faahfaahsan uga hadli karo lama heli karo sababa amni awgood al-shabaab iyaga kama hadleen duqeyntaani markaad fiirisid barahooda bulshada ay internetka ku isticmaalaan eh, weli wax war ma kasoo saarin eh, oo ku aadan eh, duqeyntan farxan howlgallo culus ayaa ka socda dawlad goboleedka galmudug oo horay muddo oo ugu dhawaaqay madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud muddo laba bilan oo halkan kusugnaay hadii aan aadno halkaasi gobolka mudug howlgallada ugu cuslaa halkaas ayay ka socdaan waxaana lasoo warinayaa in deegaanadaasi deegaano fara badan ay kala wareegeen ciidamada xooga dalka sidoo kale kuwa dadka deegaanku kooxda al-shabaab waxaa lagu soo waramayaa in eh, maalmihii ugu dambeeyey waxaa la soconaa in eh, dhagaal xooggan oo khasaare xoogan la sheegay in lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab oo ka dhacay caad waxaana ciidamadu ay ilaa iyo dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka mudug ay kala wareegeen kooxda howlgalku marka si dadar laa igu socdaa inkastoo dhankan eh, gobolka galgaduud marka laga reebo diyaaradaha waxduqeeya ee eh, hadda uu ka taagan yahay dhinacan eh, bariga gobolka galgaduud oo deegaanadii hore loo gaaray oo horeyna dagaalka culus lagula galay kooxda al-shabaab ay ciidamadu iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanku dib uga soo laabteen kaasina waxauu ahaa waryaheena farxaan axmed cabdi oo markaasi aan wax ka weydiinayay duqeymaha ka dhacay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diiday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaaniine garow way ka shidan tahay caleemasaarkii adduunka cid ka maqlina ma jidho war bashiiro taas allah kaa cafiye madaxweyne axmed madoobe madaxweyne cagjar iyo ra'iisul wasaare xamse intuba cag ma dhigin garowe waar muuse biximiye macsuunteen war madaxweyne ismaaciil umargeela ma yimi warbow dal iyo dabadba waa laga yimiye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiiro warmay sida ciyaartii gobolka banaadir iyo galmudug dhex martay garoonka tii ka dhacday waa la yaabay ay haddana reer galmudug dabaaldegay ku jiraan dal iyo dibadna waa layskaga yimid hadda marka reer galmudug waxay ka maraysaa maanto kalena madaxaana furan warbo marka geel loo hesha goray waa u heysi jidheene maxaad calimasaarka ciyaarta nooga dulsaadhay war bashiirow lixlow iyo labaalow nimbankiisu waa u lacage tacsida jenaraal caydiid maxaad ugu soo beegtaan sanad guurada buntland aryaadhaha war hee ma haysina xalow muqdisho lagama seexan haye ay fidhiilan kati aryaadhiidhi maaqaana warkan higa dhex gelina xalay galmudug meel kasta bannaanbax iyo walisaqay ka dhigeen waayaan tanya waagadaanna waa wadaan minayhee koobka qaadaanna looba noolaa maayo muga cayaartaba hadda mahay maraysa minii lagu ekeeya ka warrama nimiyoona hali kuhundur waayne minta ama koobka gaadaan islahaaye haddii koobka gaadaan todobaad magaa roogirogi dadka dheelenroga waa ka dadanka barye <laughs> labahniyad weeye madiyoisaraayen war anigu waxaa maqli jira mudug ciidankaa laga qoraahe maxaa cayaar u geeye ubow haddii laga badiyo amay qoryahoodii soo kudhaan war ciyaal weerar reer galmudug kuma jiraan gobollaweyne ciyaari cale masaar bayd idka maraysaae qarankii somalilan qas baa lagu hayaa maantana ra'iisul wasaare ku saalax wuxuu calemasaarkii dani ka sheegay in calanka buluugga ah hargeyse la geeyo dee laasacanoodna waa hore u geeyey miyaa waalantihiin war markiisu horeba calanka hargeysa laga keenay oba haddii loo celiya maxay ku diidahayaan warka iyaga tawxiidka ku qorane miyaa waalantihiin waaqlow gashgashaad adii bilaawtay gorigeed kiroogsita gajawdiisankuna toy aryaadhaha kale maanay war ma haysiina madaxweyne xasan shiiqoo khudbad jeediyey caleemasaarka madaxweyne deni wuxuu yidhi arintu somalilan ma joogto ee waxa ishayo isku dheggan waa etoobiya iyo soomaaliya shacabka gobollada waqooyinahee bareerahooda waa caddaysteen siyaasiyiin badanna waa caddaysteen hadda dhulka loo socdaana waa dhul soomaaliyeed etoobiyana inaan la macaamilno oy dekedaha soomaaliya wax kala soo degto ma diidanin laakiin meeshaan rabno waa inaan ununku dhahno maha wax kala dege inay iyadu meelnya calaamadaysato iska soo aroorto maaha hadda dhul haddii laysku qabsahaana ununkaa dhulnaga maqan yahay now hadda muuse muxuu saexayey maqabyoqoraal holusiilaysan lahayna daka ku dhiibay warwaaqlow dastuurku weli qabyoqoraalkii kama bixin madaxweynaha caleemasaarkii dani ka hadlayana wuxuu yidhi dastuurka wakhti dambe oo la sugaahe ma jirto mira bislaaday oo geed ka soo dhacay waayuu yidhi waana hallaabayaan haddii aan horay laga cunin arya madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaa baarlamaanku ansixiya dastuurkoo la dhammaystira ma ahayn ee habkii loo loo raaci lahay waayo dhammaystirkiisa dadka dastuurka xasanaa ku danaysaha iyo aaminsanna wixii hadda la sameeyo teeramka dambey anfacayaane afartan sanoo anigu aan joogo maaha aha siyaasiyiinta dooda ka qabtana waxaa laga rabaa how yidhi waxba soco maayaan iyo looma dhamma meeltegi mayse ra'yi haddii la keeno inay amba aqbalaan amba wax ka duwan keenaan aniga naftirkayguna waxaan maqli jira amba tala raac ahaaw amba tala keen ahaaw yidhi soomaaliya gogol baan u dhigahayaa shir dib u heshiisineedna waa u qabanahayaa weliba gogoshu haddabaasay furantoo barriba waa la soo geli karaa war gogoshu aa dambayse arrintaa itoobiya baddan ugu haysata maka hadali madaxweyne deri wuxuu yidhi maanta hadda hadal badan iima fura marka dib u ka hadli doonaa war madaxweyne qoorqooro aad ugu faraxsanaa intani mar kale soo laabta wuxuu yidhi madaxweyne jid baad noo furtay sababtoo ah laba mar qof lama dooran jirin marka arrin fiican baad samaysuu yidhi wabbow ma ku dayanahayaa bashiro maxaad ula yaabaysow taad dhihi adiguba subax eh. ku dayo buntland ku dayo eh. siday dowladeedu tahay allaahu akbar oo taas qorqor ka yeelaya oo hal halsuuga galmuduga aryadhaha horta madaxweyne cali guudlaawe eh. naqashada deni inuu ku farxay iyo in kale kala ma aqaan sababtoo ah inuu sidiisoo kale soo naqahaayo uma badna sanbalolshoo ka sugaayana waa diyaaraa la yidhi war horta kalamaanay beryaaw isngiyoonay dadkale booli wadwadeena war olleeye lafta yoonay lafta naga meelo isla roogan laakiin madawiine lafta gareen wali baaray beentas ma ii sheegay musawiradu beente ani lisku kor ana haramka baytullaahil haraamaba ku sugunaay sirdoonka itoobiya oo sawirjay liidajiina wiligay makadaawona filen laakiin itoobiyaan an warkalama ku sheegaa inoo ino idinti infafidhiyaan hagiiga eh nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi war obsoobsadaana magoradha madawiine lafta garan weli baadhay dhultaaka deeraw soomaaliyan wada dhiibna an itoobiyaan shiladay ma sii kor war madaxweyne muuse bixi muxuu ugu dayan waayey aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow eh. eh. geed hoos leelamaad ishaarfood eh. midba maaraadku heergaasha geed hoos leelamaad ishaarfood midba maaraadku heergaasha warbow cabdilow dani geed baan hoos dhigayaa gogasho ma uusan odhan war bashiiruu garowe maantadaanaaba nin dibira layidhaa ciidan uu hogaamiyo oona deni maba aqoonsanin inuu madaxweyne yahay ayayba ka boolo xuuftaynayeen marka hore maa gogasha buntland u dhigo warnamiyow masaarmadii mooradii likoodo mooru waaad likooday danii soomaali wiimaad gogolanfidiya maduusileeyana haan la saari mahayo la saari mahayo leegmaskalo hadalo warbowa qaraxyada boosaaso ka dhacahaya eh. khawaariij baa ka dambaysa hadda iyagana waa la soo qaqabanahaya war qaar ka mida madaxda amniga ee puntland eh. ganacsatada boosaaso waxay ku eedeeyeen eh. amni darada inay ayagu qayb ka yihiin madaxda qaarna waxay ku eedeeyeen ganacsatada shabaab iyo daacish inay ka baqaana waxay rabaan siiyaan ruuxaan aaminsanaha amniga boosaaso in lagu sugi karo meel kasta in kaamira lagu hor sababtoo ah suuqii bakaaraho bahlagaleenka ahaa jiray hal reer galmudug saqdii dheay wilisaqo ku tumanahayeen mid kastana kaamera lagu xihay waar wallaweynay idinkaaba isku mashquulsane maa tiina xalisaanoo annaga taayada iska dhaaftaan warbowa raisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble oo ka hadlay calimasaarka deni wuxuu yidhi now waar ma qadaynayo miyuu yidhi daniyow anagaa kuu joognayo erey doorashahaa afgembi noo miyuu yidhi warbowa falintiin warkaaga dhexgelinaya wuxuu yidhi madaxda markaad talinaysa wakhtigooda lagu simo ka horna doodaha kale ha layska daayo hadda lagu hanayaan lagu dhegin dadka ha shaqeeyeen aryaadaha raiisul wasaarihii hore xasan cali khayre wuxuu yidhi baarlamaanka wixii ka dhacay lama aqbali karo ama toddobadii daqiiquu soo xasuustay warsanbalool shaada koor wuxuu yidhi kayrna waa saqiir siyaasadeed war ra'iisul wasaarigii hore cali maxamed geediwali baa eray ra'iisul wasaareyaalka litiri mali darne seekdhiidi war ra'iisul wasaarihii hore cabdiweligaas xafladda ma joogi maxuuse ka yidhi warba uu khudbooyinka madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroolaa bilaabay wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan telefoon dhegtu waxayana meesha waa fadhiyey hadda wasiirka gabanka lagu xabanayay inuu yahayna waa caddaatay hadda aabbow geetimirka noo dhihi maaya miya muraad yahooba deeri geetimir may ku weydiiyeen aryadhaha madaxweynaha s c firdhihi waa jooga oo haddiiba miya ixtiraafaysaan tubti bahay afkii yidhi waqlow toobadda u furane eh. haka dhicin tareenkan socdoo taa ha garan waayin arbow bislow anigu waxaan kugula talinahayaa eh. galmudug oo koob qaaday looma adkaysan kara hadda inaad iska dhaaftiin aryaa hirshabeellaha la ciyaaraysa ma bambaantaasaa wax looga qaadaya warsheekayu hirshabeelle macaawino iyo dhibco firiya ay faynalka ku timide eh. koobku macaawino maahan ogow hadde war xulku jubbalanoo maroodiyaasha loo yaqiin ayay hirshabeelle ka soo badisay gobolka banaadirna waa uu kuu turay markuu buuqaaga iyo iyo inaad guulaysata inaad jecshaa uu arkay kulli xaal sheekeeyo farda laysku haya layskuma faanshee laakiin waxaan dhihi lahaa taageerayaasha tegi doona iyo kuwii ka qayb galay ciyaartii samafiinalka galmudug iyo banaadir banooni baa la ciyaarayaahe qabyaalada layskuma hayo gobollaa la taageerayaahe dadku waisku wada degaan caasimada muqdishona waa la wada leeyahay lama kala laha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo maalin hadal ka fakaday dad badan ku cambaareeyeen ha layska cafiya maamadu waa hooye galmudugna waa ka soo jeedaa banaadirna waa ka soo jeedaa mas-uul gobolka ka tirsanna waa tahay isboortiguna waa isdhexgal iyo isku soo dhowaanshaha laga daayo xinantanka iyo qabyaaladda aryabisla waa kugu raacaya jawaahir baarqab waa hooya ah, ha laga fuqo warbow banoonigu waa nabadgelya isku soo duba waxaan idin dhihi lahaa barta barta barta barta cayaaraha barta waryamaadaa ciyaaraha nambaraayo maba aadan ka qaybgeline waar shalaad baratay waa la shubi jiray ciyaarihii gobolladana hargeysaa koob ka qaadi jirtay war anugu waxaan soo joogay sabaax la saari maayo iyo sitay la saari maayo barta barta barta barta fariimahaasi ee xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheeke in uu nabadgelyo